أيها الإخوة والأخوات walaalihii shabakada manhaj online idiin soo bandhigayaan kitaabkan qayimka ah oo magaciisa la yidhaah صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها casharka lixaad waxaana noo sharaxi doona kitaabkan qayimka ah fadiilaة الshaykh cabdulkariim xasan xoosh xafidahu allahu tacala الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد قال المصنف رحمه الله وكان يقول إذا صلى أحدكم فلا يضعن عليه عن يمينه ولا عن يساره وحوها النبي صلى الله عليه وسلم يقول مذ هذا أيها إذا صلى أحدكم hadduu doono midkiin inuu tukado waxaa loo jeedaa iraado la doonaayo salaaddii oo idaa facala kada marka la yidhaahdo mar waxaa loo isticmaalaa ficilkii haddii la sameeyo mar waxaa loo isticmaalaa haddii lagu guda jiro mar waxaa loo isticmaalaa haddii la doono in la sameeyo marka hadda idaa sallaa waxaa loo jeeda idaa araada an yusalliya hadduu ruuxu doono inuu tukado falaa yadac yaanu dhigin baa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam na calayhi labadiisa kabood yaanu dhigin can yamiinihi xaggiisa midig yaanu dhigin walaa can yasaarihi xaggiisa bidixna yaanu dhigin oo fatakuuna dabeedna ay noqoto kabuhu can yamiini kayrih yacnii cid kale midigtiisa ay noqoto mid ku sugan ilaa an laa yakuuna inaanu ahayn mooyaane can yasaarihi xaggiisa bidix aanu ku sugnayn axadun cidnaba haddaynay cidiba xaggiisa bidix aynay joogin bidixdiisa waa dhigi karaa walyadachumaa wuxuu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam ruuxu labada kabood ha dhigo bayna rijlayhi labadiisa addin dhexdooda ha dhigo labadiisa addin dhexdooda ha dhigo xadiiskana abu daawuud iyo ibnu khusayma ayaa soo wariyey waana saxiix waxaanuu xadiidku sheegayaa ruuxu hadduu kabaha iska bixiyo meesha uu dhigaayo marka uu doonaayo inuu tukado xagguu kabaha iska dhigaya nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu reebay inuu ruuxu midigtiisa kabaha uu dhigo bidixdiisa haddii cid kale ku sugan tahayna inuu bidixda iska dhigana ma aha waayo ruux kale midigtiisay noqonaysaa wuxuu dhigayaa labadiisa addiin dhexdooda labadiisa addin dhexdooda ayuu dhigayaa markaa saasaa xadiisku sheegaya culamada qaarkoodna waxay karaahiyaystaan ruuxu inuu ishordhigo kabaha oo waxay yidhaahdeen xagga aadaabta ma fiicna laakiin calaa kulli xaal xaaraan ma ahay waa bannaan tahay ee arrinka ay sheegayaan waa in laga fiican yahay bay tilmaamayaan sida fiicanna waxay tahay inuu labadiisa addin dhexdooda dhigto haddii bidixdiisa aanay cidi ku sugnaynna xaggiisa bidix inuu dhigto iyaduna waxay tahay midaan dhibi ku sugnayn ama midaan karaahiya ku sugnayn weeye asalaatu cala almimbar wuxuu halkana sheikhu u baabaystay salaadda lagu dul tukado mimbarka wa sallaa sala allahu alayhi wasalama wa sallaa waa tukaday sala allahu alayhi wasalama nebigu waa tukaday maratan mar wuxuu ku tukaday cala almimbari mimbarka korkiisa ama dushiisa ayuu ku tukaday wa fii riwaayatin annahu duu halaati darajaatin riwaayo kaloo saxiixaana waxaa ku sugnayd in mimbarka nebigu sala allahu alayh wasalam inuu ahaa saddex derajo inuu ahaa bimacnaa waxa weeye saddex yacni markaa sallaan ama saddex markaa derajo inuu ahaa fa qaama calayhi nebigu sala allahu alayh wasalam waa isku taagay mimbarka korkiisa fa kabbara waa takbiirto salaaddii buu xidho allahu akbar buu yidhi wa kabbara annaasu waraa'ahu dadkuna salaaddii waa xidheenoo waa takbiirteen nebiga sala allahu alayh wasalam dabadiisa xaalay ku sugan yihiin bay takbiirteen oo allahu akbar iyaguna yidhaahdeen wuxuu nebigu takbiirtay wa huwa cala almimbari walxaal huwa nebigu sala allahu alayh wasalam cala almimbari mimbarka korkiisa uu ku sugan yahay ayuu takbiirto salaadii xidhay uma rakaca intaa dabadeedna waa rukuucay nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu rukuucay wahuwa calayhi isagoo mimbarka ku kor sugan ayaa nebigu sala allahu alayh wasalam rukuucay uma rafaca dabeedna sare ayuu u qaaday madaxa oo waa ka toosay rukuucdii fanazala alqahqara dabeedna waa ka soo degay mimbarkii isagoo dabada ku soconaaya bimacnaa inuu xagga dambe isagoo u guranaya ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam mimbarkii ka soo degay xataa sajada ilaa uu ku sujuuday nebigu sala allahu alayh wasalam ayuu xagga dambe u guranayay fii asli lmimbari mimbarka guntiisa uu ku sujuuday uma caada dabeedna waa noqday nebigu sala allahu alayh wasalam fa sanaca wuxuu sameeyey fiiha ay fi rakcati ahaaniya ragcaddii labaad gudaheeda kama sanaca fi arakcati aluulaa siduu sameeyey mid la mid ah ragcaddii hore siduu sameeyey oo kale ayuu ragcaddii labaadna sameeyey xataa faraqa ilaa nebigu sala allahu aleyh wasalam ka faaruqay min aakhiri salaatih salaaddiisa dabad dabadeedii uu ka faaruqay oo aakhirkii salaadda uu ka baxay macnaa salaaddii sidaa ku dhammaystay uma aqbala dabeedna nebigu sala allahu aleyh wasalam waa soo qaabilo waa ku soo jeestay cala annaasi dadka ayuu soo qaabilo ku soo jeestay fa qaala wuxuu yidhi yaa ayuha annaasu dadow innii sanactu haada lita'tamuu bii innii anigu sanactu haadaa waxaan sameeyey kan aan sameeyey lita'tammuu bii si ay igu dayataan baan u sameeyey walitacallamuu salaatii iyo si aa u barataan salaadayda ayaan sidaa u sameeyey baa nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam walitacallamuu waa min baabi xadfi ixda taa'ayn labadii taa'ood baa midkood la xadfay oo walitatacallamuu walitatacalamuuba asalku ahaa dabeedna labadii ta-ood midkood baa la xadfay waana sidaa yacni u dabdinaayo walitacallamuu bukhaari iyo muslimba waa siday u dabdinayaan marka nawawi iyo ibnu xajar labaduba xuruuf bay ku dabdinayaan waxaanay tilmaamayaan in laamku shadan yahay aynay ahayd asalkeedu walitatacallamuu oo min baabi xadfi ixda taayni inay tahay baa nawawi iyo ibnu xajarba ay tasriixinayaan fatxulbaariga iyo sharx muslimka xadiidkuna bukhaari iyo muslim baa soo wariyey xadiiskan waxaa laga qaadanayaa in mimbarka lagu dul tukado oo tacliim dadka la baraayo loogu dul tukadaa inay bannaan tahay nebiguna sala allahu aleyh wasalam isagoo mimbarka korsan oo xagga qiblada u jeeda ayuu salaaddii xidhay dabadeedna markaa qiyaamkii uu ku dhammaystay waa rukuucay mimbarka korkiisu ku rukuucay waa ka toosay ictidaalkii markuu ku sugan yahay oo sujuuddii ay ku soo dhowdahay wakhtiguu sujuudi lahaa ayuu nebigu dib u gurtoo mimbarkii dib uga soo degey isagoo dib u soconaya ayuu mimbar ka soo degey ilaa waxa weeye mimbarkii un yar ka go'ay oo in yar ka durkay dabeedna markaasuu ku sujuuday mimbarka hoostiisa waa ka toosay fadhigii labada sujuudood u dhexeeyey buu fadhiistay haddana sujuuddii labaad buu sujuuday markuu ragcaddii labaad u kacay ayuu mimbarkii dib u koray mimbarkana wuxuu dib ugu korayaa nebigu sala allahu alayh wasalam si ay dadku u arkaan oo ugu muuqdo oo ay u arkaan waxa uu samaynayo marka taas waxaa laga qaadanayaa tacliim dadka la baraayo in waxa weeye mimbarka korkiisa uu imaamku ku tukan karo waxaa kaloo laga qaadanayaa litacliim haddii looga jeedo imaamku meel ma'muumiinta ka sarraysa isagoo ku sugan inuu ka tujin karo waxaa kaloo laga qaadanayaa xarakada aan badnayn ee mimbarkaa laga soo degayo oo kale la mida salaadda inaynay burinayn marna la koraayo marna laga soo degaayo oo laga soo yaro durkaayo si waxa weeye mimbarka hoostiisa loogu sujuudo xarakaadka intaasoo kale la egi inaynay salaadda burinaynin ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa mimbarka nebigu sala allahu alayh wasalam jaranjarrada uu ka koobnaa inay ahayd saddex jaranjarro oo qura jaranjaro duu halaati darajaat mid saddex jaranjaro u saaxiiba buu ahaa yacni saddex meelood oo laysku taagoo kala sarreeya ayuu mimbarka nebigu lahaa saas aawadeed culammadu waxay yidhaahdaan saddexdaa derajo wax ka badan in mimbarka loo sameeyaa waa bidcay yidhaahdaan waxa uu sheekhu alalbani yidhi raximahullah hada huwa asunnatu fi lmimbari an yakuuna daa halaati darajaat laa akfar sunnuhu waa sidaas inuu mimbarku noqdo mid saddex jaranjarro u saaxiiba oo aan laga badin waziyaadatu calayha bidcatun umawiya in laga badiyaana waa ziyaado reer bani umaye loo nisbeeyey waxaanu hadalka asalkiisa ka soo naqliyey xaafid ibnu xajar asutratu wa wujuubuha sutrada salaada in gabbood uu ruuxu u samaysto uu ku tukado oo markuu tukanayo meeluu ku gabbado waa inuu markaa yeeshaa oo meel iska bannaan oo aan markaa gabboodba lahayn oo meeluu isku asturayo ama meeluu waxa waxaweye salaaddii kula dhowaanayo aanu samaysanin inaanu sidaa ruuxu u tukan ee uu sutro yeesho wa wujuubuha iyo sutradu inay waajib tahay mawduucaas ayuu halkana kaga hadlayaa sheikhu raximahullah wa kaana sala allahu alayh wasalama wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam yaqifu mid istaaga qariiban min asutrati meel u dhow sutrada ayuu istaagi jiray nebigu sala allahu alayh wasalam sutradu waa wax yaro taagan oo yacni markaa qofkii uu salaadiisii kula dhowaanayo si aan dadku salaadda uga jiidhin oo looga looga baydho markaa makaan u dhow buu istaagi jiray sutrada u dhow waa gabboodkaa yar sutrada fa kaana baynahu wa bayna aljidaari halaathatu adruc waxaa ahaan jirtay nebiga sala allahu alayh wasalam iyo gidaarka dhexdiisa saddex dhudhun baa ahaan jiray saddex dhudhun ayaa u dhexayn jiray xadiidkuna waa saxiix oo bukhaari baa saxiixiisa ku soo wariyey xadiid kale wuxuu sheegayaa wa bayna mawdici sujuudihi waaljidaari mamaru shaatin waxaa nabiga sala allahu alayh wasalam meesha uu ku sujuudaaye iyo iyo waljidaari gidaarka waxaa u dhexeeyey oo dhexdeeda ku sugnaa mamaru shaatin in neef adhii maro ayaa markaa ku sugnaa xadiidkanna bukhaari iyo muslim baa soo wariyey marka ruuxu markuu sutro samaysto oo uu tukanaayo waa inuu ku dhowaadaa sutrada ugu badnaan halka addimadiisu ay ku sugan yihiinee ruuxu taagan yahay iyo sutradiisa ugu badnaan waa in saddex dhudhun u dhexeeyaan saddex dhudhun waa inay u dhexeeyaan haddii kale waa inuu uga dhow yahay haddii kale waa inuu uga dhow yahay wa kaana yaquulu wuxuu ahaan jiray nebigu sala allahu alayh wasalam mid yidhaahdaa laa tusalli ilaa ilaa sutra ha tukanin ilaa ilaa sutratin sutro ama gabbood adoo u tukanaayo mooyaane haddii kale ha tukanin bimacnaa markastaad tukanayso waa inaad gabbood yeelataa walaa tadac ha dayninu ha ka tegin axadan cidnaba ciddaasoo yamuru bayna yadayka hortaada maraysa cid hortaada maraysana waa inaad u dayna waa inaad ka celisaa oo iska waabisaa fa in abaa hadduu diido oynu ilaaba ilaa maro hadduu doono faltuqaatilhu la dagaalan waxaa loo jeedaa si xooga u daafac baa loo jeedaa fa inna macahu alqariina maxaa yeelay la jirkiisa ruuxa waxa ahaaday shaydaankii lamaanahaabaa yacni la jirkiisa ahaaday shaydaankii baa dabada ka wada xadiidkanna ibnu khusayma soo wariyey sheekh albaanina waxa uu yidhi sanadkiisu waa jayid ibnu khusaymana waa saxiixiyey wa yaquulu wuxuu ahaa nebigu sala allahu aleyh wasalam mid yidhaahda idaa sallaa axadukum ilaa sutratin markuu doono midkiin inuu u tukado sutro falyadnu minha ha u dhowaado sutrada ama gabboodka ha u dhowaado laa yaqطacu الshayطaanu calayhi salaatahu ama laa yaqطaci الshayطaanu haddaad laa yaqطac dabdido waxay noqonaysaa shayطaanku yaanu ka jarin calayhi korkiisa salaatahu salaaddiisa yaanu ka goyn markaa siiqaduna waxay u eg tahay in shaydaankii laga reebaayo salaadda inuu ka jaro waxaase loo jeedaa qofku yaanu la imanin wuxuu markaa shaydaanku salaadda kaga jaraayo yaanu sabab ugu noqon marka nahyigu ruuxu u dhacayaaye shaytaanka laftiisa u dhici maayo laa yaqtaci shaytaanu shaytaanku yaanu ka jarin calayhi salaatahu salaaddiisa yaanu ka goyn bimacnaa yaanu u sababin wuxuu shaytaanku salaada kaga jaro yaanu la imanin oo sabab yaanu ugu noqon xadiiskana abu daawuud iyo xaakim iyo baa soo wariyey xaakimna waa saxiixiyey nawowina waa saxiixiyey albaanina waa saxiixiyey wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam axyaanan marmarka qaarkood yataxara asalaata mid salaada kula dadaalo oo u qasda cinda alustuwaanati alatii fii masjidih tiirka masjidkiisa ku sugan agtiisa inuu ku tukado ayuu salaada la doonan jirayoo ula qasdi jiray marka xadiidkaasna waxa uu tilmaamayaa in nebigu sala allahu alayhi wasalam wakhtiyada qaarkood inuu tiirka sutro ka dhigan jiray ayuu xadiidkana tilmaamaya wa kaana idaa sallaa fii fadaa'in wuxuu ahaa nebigu sala allahu calayh wasalam marka uu tukado marka uu doono inuu tukadaa loo jeedaa fii fadaa'in meel bannaan inuu ku tukado markuu doono meeshaa bannaanoo laysa fiihi aanu ku sugnayn shay-un yastatiru bihi shay uu ku gabbado oo salaadda kula gabbado gharaza mid ku muda buu ahaa ama ka taaga bayna yadayhi hortiisa wuxuu ka taagi jiray xirbatan yacni waran buu ka taagi jiray hortiisa ama murjis fa sallaa ilayha waa u tukan jiray yacni xirbada ama yacni warankaasu u tukan jiray fa sallaa ilayha waa u tukan jiray waannaasu waraa'ahu walxaal annaasu dadku waraa'ahu dabadiisa ay ku sugan yihiin ayuu markaa murjiska ama warankaa uu halka hortiisa ka taagay ayuu markaa u tukan jiray xadiiskana bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey wa axyaanan kaana yucaridu marmarka qaarkoodna wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam mid gudba raaxilatahu daabaddiisa ayuu gudbi jiray oo mid gudbanoo yacni markaa waxa weeye hortiisa sidaa ugu gudban ayuu ka dhigi jiray fa yusallii ilayha waa u tukan jiray isagoo gabood ka dhigan ee xadiiskaasina saxiixuu ku sugan yahay wa hada khilaafu salaati fii actaani libil kaasina wuxuu ahaa mid ka duwan salaadii lagu tukanayay fii actaani libil meelaha geelu fadhiisto ee salaada lagu tukado waa mid ka duwan fa innahu nabigu sala allahu alayh wasalam nahaa canhaa waa reebay meelaha geelu fadhiisto in lagu tukado nebigu sala allahu alayh wasalam waa reebay waxaa jirta axaadiis soo aroortay oo nebigu sala allahu alayh wasalam uu yidhi meelaha geelu fadhiistaan ee meelaha caynkaas kale ah ha ku tukanina ama marka geelu markaa waxa weeye la waraabinayo meelaha uu fadhiisto ama waxa weeye waxaa la mida gelgelimaha iyo meelaha markaa ay fadhiistaanna waa la mide meelahaasoo kale ha ku tukanina waxaanu nebigu sala allahu alayh wasalam u sababeeyey geela inuu shaytaan weheliyo oo neef kasta oo geelaba markaa shaytaan baa weheliya waxaana xadiidku weliba sheegayey fa ina alibila khuliqat min ashayaaiin geela waxaa laga abuuray shaytaan maa laga abuuray yacni waxaa loo jeedaa yacni dabeecada shaytaanka iyo marka waxa weeye akhlaaqdooda iyo wehelintooda ayaa ka agdhow ayaa laga tilmaamaya miyaedaan arkin baa nebigu yihi sala allahu alayh wasalam indhaheeda miyaedaan arkin buu yihi markay diddo markaa sidaas aawadeed in markaa meelaha geelu fadhiistaan in lagu lagu tukado nebigu waa reebay oo waa diiday laakiin meelaha adhigu markaa waxa weeye xeryaha adhiga iyo meelaha adhigu fadhiisto iyagu waa baraka la yidhi oo xadiidka ku soo aroortay marka in lagu tukado laynooma diidin waa laynoo sharciyey marka wuxuu sheikhu inoo tilmaamayaa xadiiska sheegaya rakuubka inuu ruuxu ka dhigto gabbood ka dhigto oo sutro ka dhigto oo ku tukado xaggiisa u tukado inaynay soo gudagelin acdaanul ibilki maadaama bartay fadhiisteen aanay ahayn yacni inay markaa taasi ka duwan tahay wa axyaanan marmarka qaarkoodna nebigu sala allahu aleyh wasalam kaana ya'khudu araxla waxa uu ahaa mid soo qaata kooraha mid soo qaata buu ahaa raxligu waa kooraha rakuubka lagu fuulo ama faraska lagu fuulo ayaa raxli la yidhahdaa waxay kaloo carabtu raxli yidhaahdaan rixliga laftiisa raxli bay yidhahdaan laakiin isticmaalka rixliga raxli loo isticmaalayaa waa xaadis waa mid soo dariday waayo rixligu qadiim ma ahayno waagii hore ma jiri jirin waagii hore ma jiri jirin marka soomaaliduna raxli markay u maqleen tii unbay in yar ka bedeleen oo rixli bay ku magacaabeen waa maadadii xarakaday qaldeen oo cujmadu keensatay waxay kaloo carabtu ku magacaabaan rixliga kursiyulkitaabna way yidhahdaan kitaabka kursigiisii kursigii kitaabka magacana waa u yaqaaniin kursiyulkitaab oo kutubaha qaarkood waa qoraan magaca waa u qoraan marka hadda raxliga waxaa loo jeedaa koorihii baa loo jeedaa kursiyulkitaab looma jeedo kaana wuxuu ahaa nabigu sala allahu aleyh wasalam ya'khudu mid soo qaata buu ahaa alraxla kooraha mid soo qaata uu ahaa fa yucadiluhu waa toosin jiray kooraha oo waa taagi jiray fa yusallii wuxuu u tukan jiray ilaa akharatihi halkiisa dambe ayuu markaa u tukan jiraye xagga dambe ee yaree taagan ee ruuxa kooraha ku fadhiisanaya yacni qabanaysa ee uu ku yara tiirsanaayo halkaasuu u tukan jiray intuu sidaa u dhigo ayuu halkaa dambe isku beegi jiray xadiiskana bukhaari baa saxiixiisa ku soo wariyey sheekhu waxa uu nisbeeyey muslim inuu soo wariyey laakiin muslim kama helin laakiin bukhaari ayaa saxiixiisa ku soo wariyey bihada lafdi raqamka uu bukhaari kaga sugan yahayna waa shan boqol iyo toddoba bukhaarina sheikhu uma nisbayn muslimka markaan ka baadhayna oo uu u nisbeeyeyna kamaan helin wa kaana yaquulu wuxuu ahaa nebigu sala allahu aleyh wasalam mid yidhaahdaa idaa wadaca axadukum hadduu dhigo midkiin bayna yadayhi hortiisa hadduu dhigo mithla mu'khirati araxli kooraha intiisa dambe oo kale wax la mid ah oo la eg hadduu dhigo falyusalli ha tukado walaa yubaalii uma aaba yeelaayo yacni yaanu u aaba yeelin nafyun yuraadu bihi nahyu man mara waraa'a daalika kii mara sutradaa dabadeeda kii mara yaanu u aaba yeelin xadiidkana muslim baa saxiixa ku soo wariyey marka aakhirat raxli iyo akharati araxli iyo muukhirati raxli iyo mu'akharati araxli intaba waa la yidhaahdaa waxaana markaa loo jeedaa kooraha intiisaa dambe ama qoriga xagga dambe kaga samaysan iyo waxa markaa lagu sameeyey ee loogu talagalay ruuxu markuu faraska ku fuulo inaanu farasku ridin oo xagga dambe u dhicin ee waxaanay soo qabtaan ama uu ku yaro tiirsado kaasaa waxaa la yidhahdaa mukirat raxli ama aakharat raxli ama aakhirat raxli la yidhahdaa alfaada caynkaasa lagu itlaaqa marka misle waxaa loo yidhi wax xagga qadar ahaan la eg oo dherarka la dherara ayaa markaa sutra noqonaya ee laazim ma aha inay mu'khiratu raxli lafteedii ay ku sugan tahay meesha haddii wax markaa waxa weeye xagga dherarka la eg markaa uu ka dhigto sutro ka dhigtana sutro waa u noqonaya mu'khiratu raxligaana waxay culammadu ku taqdiiriyeen dhudhunka marka saddex meelood loo qaybiyo laba meelood ahaan waa inu waxaasi dheer la eegay saas iyadaa bay ku taqdiiriyeen oo thuluthay diraac waa inay leegin bay yidhahdeen culamada qaarkood oo yidhi diraac waa inuu leegyahayna waa jiraan laakiin siday culammadu u badiyaan waa inuu markaa yahay thuluthay diraac dhudhun saddex meelood laga dhigay laba meelood ahaantii waa inuu shaygaa sutrada laga dhiganaya waa inuu leegyahay falyusalli laamku waa laamu lamar waxaana u qaaliba marka fa'da marka ay gasho ama waawga caatifada ama faada caatifaday markay gasho waxaa u qaaliba laamul amriga in la reeba u qaaliba waase bannaan tahay in la hoos dhigaana waa bannaanta saaxibu xadiiqati tasriif kitaabkiisa xadiiqada waxa uu ka odhanayaa laamul amriga marka fa la geliyo ama waaw la geliyo waajib waxa ah in la reebo oo la sukuuniyo ayaa waajib ah laakiin warkaa uu sheegay waajib ma aha ee waa qaalib sida mutawalaadka naxwuhuba ay sheegayaan oo sharxu ashaafiyati alkaafiya ibnu malik u sheegaayo wakadalika yani markaa saaxibu naxwi lwaafi isaguna uu ku tilmaamayo kitaabka annaxwi lwaafi marka haalibka ayaa waxay tahay in la reebo marka fa'da ama wawga ay gasho laamulamriga laakiin in lahoos dhigana waa bannaanta shawaahidii iyo inay leedahay in lahoos dhigaa inay bannaan tahay bale qur'aankaa la akhriyey ثuma lyaqduu tafathahm walyuufuu nuduurahum walyطawafuu bilbayt اlcatiiq ibnu dhakwaan oo ka mida ruwaadda ibnu caamir wax ka warisay labada laanba waa hoos dhigay uma hadday gasho iyada layskuma khilaafsanaa isaguba waa qirayaa inay jaaza wajaazo tahay in laamka la reebo iyo in la hoos dhigo uma lyaqduu iyo uma liyaqduuna waa la akhriyey taa isaguba waa sheegaya lakiin masaladayn ku tacaqubayna waxay ku tahay marka laamul ama faigasho oo uu leeyahay waa waajib in la reebo marka wuxuu akhriyey ibnu dakwaan bn caamir waliyuufuu iyo waliyatawafuu buu akhriyey oo labadaba laamka waa hoos dhigay marka almuhim waa haalibka reebista la reebayaa falyusalli falyusalli haddii la yidhahdana waa bannaanta wuxuu yidhi sheikhu raximah ullah wasallaa maratan ilaa shajara nabigu sala allahu alayh wasalam waa tukaday maratan marna waa tukaday ilaa shajaratin intii geed ka ahaatay ayuu u tukaday nasaa-i iyo axmed baa soo wariyey waana saxiix marka geedkana wuxuu ka dhiganayay sutro gabbood buu ka dhiganayay uu salaadda kula gabanayo wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam axyaanan marmarka qaarkoodna yusallii mid u tukada ila sariiri intii sariir ka ahaatay mid u tukada buu ahaa wa caaishatu radia allahu canha mudajicatun calayh wuxuu sariirta u tukanayay oo sariirta ka dhiganayay gabbood wa caaishatu walxaal caaisha radia allahu canha ilaahay raalliha ka noqdee muddajicatun ay ku jiifto calayhi sariirta korkeeda ay ku jiifto taxta qatiifatiha qatiifadeeda hoosteedana ay ku sugan tahay qatiifadu waa maro adag oo sidii busto oo kale ah ayay markaa ku hoos sugnaydoo sidii waxay huwan tahay oo kale ayay markaa taasina ay ahayd marka sariirtana waa ku jiiftaa qadiifadana waa ku hoos jirtaa marada adag ee bustahoo kalena waa ku hoos suganta xadiiskana bukhaari iyo muslim baa soo wariyey laakiin ziyaadada taxta qadiifatiha abu yaclaa la gaara wa kaana sal allahu alayh wasalama wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam laa yadacu shay-an yamuru bayna yaday wa bayna sutra midaan dayn buu ahaa oo aan ka tegin shay-an shay shaygaasoo yamuru baynahu wa bayna sutra shaygaasoo yamuru maraaya baynahu nabiga sala allahu alayh wasalam iyo wa bayna sutratihi sutrada dhexdooda yani nebiga iyo sutrada inta u dhaxaysa cid maraysa nebigu uma ogolaan jirinoo ma dayin jirina waa ka celin jiray faqad kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam yusalli mid tukanaya ayuu ahaa wuxuu tukanayay id jaa-at markay timi shaatu neef adhyaa yimi tascaa xaalay markaa ordayso oo roorayso bayna yaday hortiisa markaa neef adhiya ayaa wuxuu doonay nebiga inuu hor maro oo halka nebigiiyo sutrada udhaxaysa inuu maro ayuu doonay fa saacaaha nebigu waa la ordayo bimacnaa si aan neefkani markaa ordayaa u hormarin ayuu meeshii gabboodka xaggiisa nebigu u dheereeyey xataa alzaqa ilaa uu ku dhejiyey batnahu calooshiisa nebigu sala allahu alayh wasalam ku dhajiyey bilxaa'idi gidaarkii uu ku dhajiyey neefkii markuu is yidhi hormar isagoo ordaaya ayaa nebigu ka dheereeyey oo wuxuu uga dheereeyey inuu gidaarkii yacni isku looho oo gidaarkii markaa waxayn uu caloosha ku dhejiyo wa marat neefkii waa maray min waraa'ihi xaggiisa dabbuu maray markuu arkay xaggii hore in laga xidhay aanu mari karayn nebiga markaa sala allahu alayh wasalam dabadiisa ayuu maray xadiidkanna waa xadiis saxiixa ah. waxaanu tilmaamayaa xataa neefka xoolihii inuu ka hor maro inaan la ogolaan waxa weeye qofku hadduu gabood leeyahay gaboodkiisa inuu ku dhowaado yacni markaa neefku si aanu markaa hormarin neefku si aanu uhormarin marka cidnaba inaan la daynin hortaada inay marto ayaa laga qaadanaya wa sallaa waa tukaday nebigu sala allahu alayh wasalam salaatan maktuubatan salaad farala ayuu tukaday fadamma yadahu fadamma waa markaa isku dhejiyey yadahu gacantiisu isku dumay dumayoo isku dhejiyey gacantiisuu isku dhejiyey falamaa sallaa markuu tukaday qaaluu waxay yidhaahdeen yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow axadata fi salaati shay-un ma waxa ku soo darriyey salaadda gudaheeda ma waxbaa ku soo derriyey qaala wuxuu idhi laa maya waxba kuma soo derrin ilaa anna shaytaana mooyaane in shaytaanku araada uu doonay an yamura inuu maro ayuu doonay bayna yadaya hortayda inuu maro ayaa shaytaanku doonay baa nebigu yidhi sala allahu aley wasalam fakhanaqtuhu waa ciijiyey shayaankii fakhanaqtuhu waa ciijiyey buu nebigu yidhi sala allahu alay wasalam oo gacantan uu isku dhejinayo ay dadku arkayaan inuu gacanta isku dhejiyey shaydaan buu ciijinayey xataa wajadtu ilaa aan ka helay buu idhi barda lisaanihi qabowga carabkiisa aan ka helay calaa yaddii gacantayda aan ka helay oo markii nebigu sala allahu alay wasalam uu ciijiyey dee shaytaankii carabkii buu markaysaa ka soo dhacay marka carabkii shaytaanku wuxuu taabtay nebiga sala allahu alay waslam gacantiisuu taabtay wa aymu llaahi yacni ilaahay baan ku dhaartay waa dhaar ilaahay lagu dhaaranayo marka dhaartan ilaahay ku dhaaranayaa ii dhaar ahe lawlaa maa sabaqanii ilayhi akhii sulaymaanu aymuna waxa ku bannaan luqaad badan ilaa labiyo toban luqay sheegaan culammadu oo ku bannaan aym ibnu maalikna laba bayd buu ku nadmiyey hamzaymu همزيم ويمن فافتح واكسروا إم قل أو قل أو من بالتثليث قد شخل وأيمن bihi wallaha kula nadif ilayhi fii qasamin tastawfi تستوفي nuqila buu أبوي marka luqaad badan baa ku bannaan marka takhyiiraad badan baa gala mar waxa weeye yacni markaa nuun lagu daro oo aymunu la yidhaahdo mar waxa weeye nuunka laga jaro mar hamsada la kor dhigo mar hamsada la hoos dhigo mar waxa weeye ya'da la jaro imu la yidhaahdo mar hamsadana la jaro oo mu keliya laga soo reebo mar miim iyo nuun la baaqi yeelo aduu luqaad badan baa saa ugu bannaan lowlaa maa sabaqanii ilayhi akhii sulaymaanu wuxuu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam haddaynay jiri lahayn wuxuu iiga dheereeyey walaalkaygii sulaymaan lartubita ilaa saariyatin min sawaari lmasjidi waxaa lagu xidhi lahaa tiir ka mida tiirarka masjidka xataa yutiifa bihi ilaa ay ku soo dhowaadaan ayaa lagu xidhi lahaa wildaanu ahli lmadiinati reer madiina ubadkooda ay ku soo dhowaadaan adaafa yutiifu waxaa looga jeedaa yacni qaarabahu baa looga jeedaa marka xataa yutiifa bihi ilaa ay ku soo dhowaadaan riwaayaadka qaarna waxaa ku soo aroortay xataa yandura ilayhi wildaanu ahli lmadiina faman istataaca ku kastoo kari kara anlaa yaxuula baynahu wa bayna alqiblati inaanu isagiyo qiblada kala teedin axadun cidnaba aynay kala teedin falyafcal ha sameeyo ruuxa kari kara isagiiyo qiblada inaan la kala dhex gelin yacni ha yeelo xadiiskana waxaa soo wariyey imaam axmed iyo daara qudni baa soo wariyey siduu sheikhuba inoo sheegay waana saxiixo bisanad saxiix bay kusoo wariyeen buuri laakiin asalka xadiidku waxa uu ku sugan yahay saxiixaynka bukhaari iyo muslim ayuu ku sugan yahay bukhaari iyo muslim buu ku sugan yahay waxaana xadiiska laga qaadanayaa shaydaanku inuu jidh leeyahay baa laga qaadanayaa ou carab leeyahay oo jidhadh ay leeyihiin ayaa laga qaadanaya jinkuna ay jiraan qur-aanka iyo xadiidka nebiguba waa sheegeen jinku inay jiraan muslimiintuna waa ku ijmaaceen saas aawadeed ruuxa jinka dafira waa gaaloobaya o yidhaha jin ma jiro waayo qur-aankii buu beeninaya qur-aankii ayuu beeninaya waxaa kaloo laga qaadanayaa nebiga sala allahu alayh wasalam inuu shaydaanka arkayey innahu yaraakum huwa qabiiluhu min xayu laa tarawnahum nebiyadu shaydaanka waxay ku arki karaan iyo jinka suuraddoodii jinnimay ku arki karaan saas aawadeed imaamu shaafici raximahu raximahullah waa kii yidhi ruuxa yidhaahda jin baan arkay oo suuraddiisii jinnimaan ku arkay abtaltu shahaadatahu ilaa an yakuuna nabiya markhaatigiisa waa burinayaa haddii aanu nebi ahayn yacni nebi waa dhici kartaa jinka inuu suuraddiisii jinnimo ku arkaa waa dhici kartaa daliilkanna waa u daliil iyo adillo kaleba laakiin cidaan nebi ahayni inay tidhaahdo jinka waxaan ku arkayaa suuraddiisii jinnimo ta noocaasi waa mid aan dhici karin marka ruuxa waxaan ictibaarinayaa sheegtay inuu suuraddiisii jinnimo jinka ku arko mar haddaanu nebi ahayn inuu faasiq yahay baan ictibaarinayaa oo markhaatigiisa aqbali maayo waa burinaya waayo ilaahay baa yidhi innahu yaraakum huwa qabiiluhu min xaysu laa tarawnahum laakiin aragga nebiyadu arkayaan waa cala sabiili mucjiza oo khawaariqulcaadaadka la siiyey bay ka mid tahy lowlaa maa sabaqanii ilayhi akhii sulaymaan wuxuu u jeedaa hablii mulkan laa yanbagii liaxadin min bacdi waa ducadu sidaa ku ducaystay nebi sulaymaan ilaahayna ducadii ka aqbalay sidaas aawoodee uu awood ku lahaa jinka ou qaarkood xidhxidhi jiray uu diran jiray oo ka diida la ciqaabi jiray ashyaada noocaasa ayaa laga tilmaamaya marka xadiidkanna wuxuu sheikhu u keenay celinta uu nebigu iska celinayay shaytaanka oo uu isyidhi yaanu ku hormarin wa kaana yaquulu wuxuu ahaa nebigu sala allahu aleyh wasalam mid yidhaahda idaa salla axadukum ilaa shayin yasturuhu min annaas hadduu markaa eh, tukado midkiin ilaa shayin shay u tukado intii ka ahaatay shaygaasoo yasturuhu min annaasi dadka ka asturaaya ow bimacnaa kaga gabanayo gabbood ka dhiganaayo oo fa araada uu doono axadun cidi ay doonto an yajtaasa inuu ka gudbo bayna yadayhi hortiisa inuu ka gudbo uu doono falyadfac ha riixo fii naxrihi yacni dhuuntiisa markaa ha riixo oo halkaa dhuunta yani waxa weeye ha riixo yacni gacanta halkaa kaga qabto sidaa ha u riixo walyadra ha daafaco ma stataaca intuu kari karo ha iska daafaco wa fii riwaayatin riwaayo kaloo xadiisku leeyahy waxaa ku sugnayd falyamnachu ha u diido inuu hor maro maratayni laba goor fa in abaa hadduu diidana falyuqaatilu ha la dagaalamo fa inamaa huwa shayطaanu wax kalaba maaha ruuxan waa shayطaan xadiiskana waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim baa soo wariyey riwaayada ziyaadadaana waxaa soo wariyey ibnu khusaym ziyaadaadka waxaa lagu garanayaa bayn qawsaynka waata la gelinaayo yani weeye tan waabu tasriixiyey dambe inay riwaayo kala tahay wa kaana yaquulu wuxuu ahaa nabigu sala allahu alay slam mid yidhaahda low yaclamu almaaru bayna yaday lmusalli hadduu ogaan lahaa ka maraya bayna yaday lmusalli ka tukanaya hortiisa maraya maadaa calayhi maxay baa korkiisa ahaaday hadduu hadduu ogaan lahaa lakaana an yaqifa arbaciina khayran lahu inuu istaago afartan waxay uga khayr badan tahay min an yamura bayna yadayhi inuu maro hortiisa ayay uga khayr badan tahay marka axaadiistan dhammaan waxay ka warramaysaa sutrada salaaddii marka la tukanayo in gabood la samaysto cidda gaboodka samaysanaysaa waa imaamka dadka tujinaaya ruuxa munfaridkee gaarkiisa u tukanayaana isaguna gabood waa samaysanaya laakiin dadka ma'muumiinta imaamka ku xidhani iyagu gaboodo gaara samaysan maayaan waayo lama soo naqlin wakhtigii nebiga sala allahu alayh wasalam inuu yihi saxaabada nebigu ku yidhi ruux waliba gabood ha samaysto ama in saxaabi waliba gabood is hordhigi jiray iyadoo uu nebiga la tukanaayo taas iyadaa mid lasoo raray ma aha saas aawadeed ma'muumiinta ma saara ama lama farin oo looma sunneeyo inay gabood iyagu samaystaan bale waxay noqonaysaa inay gabboodda iyagu samaystaan min qabiil bidac bay noqonaysa laakiin marka imaamka hadduu masbuuq ruuxu ahaaday oo kale oo salaaddii qaybtii hore ay dhaaftay oo marka dambe uu kaco siduu salaadiisu u dhammaystirto markuu imaamku ka baxay intiisa gabbood hadduu heli karo inuu u samaysto ama ku dhowaado ta noocaasa waa loo sharciyaya waayo munfarid buu markaa noqday laakiin isagoo imaamkii ku xidhan oo ma'muum ah sutro ma samaysanayo saas aawadeed jamaci markay tukanayaan dadka ma'muumiinta ah waxaa u sutro ah sutrada imaamka siduu bukhaariba saxiixiisa baabaystay baabun sutratu limaami sutratun liman khalfahu imaamka iyo gabboodkiisa gabboodna u ah kuwa ka dambeeya kuwa ka dambeeya gabood u ah mar hadday caynkaa tahay ma'muumiinta jamca la tukanayo o imaamka la tukanaya iyaga waa la hormari karaa oo safafkii in la dhex maraa dhibi kuma sugna waayo sutra ma jiidhin sutradana waxaa leh imaamkii baa leh imaamka sutradiisana lama jiidhin saas aawadeed labada saf ee jamca ku jira in la kala dhex maraa dhibi kuma sugna saxaabada rasuulkuna sala allahu alayh wasalam waa samayn jireen inay dhex maraan ama hor maraan safafkaas xadiidka cabdullahi ibnu cabaas iyo ayaa ka mid a ah axaadiidta ku soo aroortay waxaynu ku sharxi doonnaa baabka dambe ee inoo soo socdeen markaynu garannay imaamka iyo munfaridka inay yihiin cidda sutro samaysanaysa sutrada la samaysanayaa xad bay leedahay xadkeeduna wuxuu yahay waa inay dhudhun saddex meelood loo qaybiyey laba meelood ahaan waa inay gaadhaan huluthaa diraac dhudhun saddex meelood laga dhigay laba meelood ahaan waa in gabboodkaasi la egyahay aanu ka yaray waxaana laga qaadanayaa axaadiistii saxiixayd aynu soo marray tilmaamaysay sutrada xadkeeda saas yadaa ku tilmaamaysa ida wadaca axadukum bayna yadayhi midla mu'khirati araxli falyusalli walaa yubaali man mara wara'a dalika waxaana laga fahmayaa haddii intaas aynay la ekayn in waxa weeye aynay markaa sutro u noqonayna mafhuum ahaan baa looga qaadanaya waxaa soo arooray xadiis sheegaya khad hadduu wuxuu ku gabado waayo waa inuu markaa khad yani markaa samaystaa oo khad jeexdaa xadiidkaa khadka ku soo aroorayna xaafid ibnu xajar alcasqalaani kitaabkiisa buluq lmaraamka wuxuu yidhi xadiidku waa xasan mana asiibin cidda tidhi waa mudarib waa taxsiiniyey xadiidkii laakiin culamada muxadisiinta badankoodu xadiidka waa daciifiyeen xadiidkaa khadka sheegaya oo in khad la jeexdo sheegaya culamada xadiidka daciifisayna waxaa ka mid ah imaam axmed iyo imaamu shaafici iyo imaam maalik waxaa ka mid a ah culamada daciifisay xaafid alciraaqi waxaa ka mid a ah nawowi culamo fara badan baa xadiidka daciifiyey albani laftiisuna wuxuu ka mid yahay culamada daciifsay a'imo badan baa daciifiyey xadiidkana laba cilaa lagu soo arooriyey midna waa idiraabka midna waa laba nin oo sanadka ku jira oo labadaba jahaala ay ku jirto oo laba majhuul ah ibnu xajar wuxuu ka jawaabay arrinka idiraabka laakiin tii jahaalada markan waxa dhici karta inuu ilaawey marka almuhim xadiidkaasi waa daciif saas aawadeed khadku ma noqonaayo sutro noqon maayo adilada haddaba sutrada ku soo aroortay sheikhu wuxuu inoo baabaystay isagu uu ka qaatay xukunka ah inay waajib tahay jamaahirta culammaduna waxay yidhaahdeen waa sunne laakiin sida uu sheikhu ku tegey ayaa xagga daliilka qawisan mar haddaan masalada ijmaac ku sugnay waayo nebigu sutrada waa amray bale waa la nahiyey meelaan sutro ahayn loo tukado laa tusalli ilaa ilaa sutra xadiidka ibnu khusayma marka camal ahaanna nebigu waa u sameeyey waa u daa'imay lamana soo rarin salaad uu bilaa sutre ku tukaday taasina waa ficilkiisii salaadana wuxuu nebigu sameeyaa ummaddana waxaa saaran inay samayso salluu kamaa ra'aytumuunii usallii saas aawadeed adilada waxaa xoog badan haddaan mas'alada ijmaac ku sugnayn inay sutradu waajibo tahay haddii la kari karayo sutradaa markuu ruuxu samaysto waa inaanu cidnaba daynay cid walba ka celiyaa mas'alo kale iyada lafteeda aan tilmaamo masalada kale waxay ku saabsan tahay xaramka ama maka sutro ma la samaysanayaa mise lama samaysanayo waa la iska daynayaa oo bacdu alculamaa baa waxay yidhaahdeen xaramka sutro in la samaystaa iyadu waxa weeye markaa dadka lama amrin saas aawadeed sutra ma jirto haddii xaramka maka la joogana ruux kastoo tukanaya waa la iska hormari karaa bacdu alculamaa baa saa yidhi laakiin sida saxiixe qawiga ay waxay tahay adilada sutrada sheegaysaa inay caamo tahay oo aynay kala saarin xaramka mako iyo meelaha kale toonna inaynay kala saarin imaamu lbukhaarina saxiixiisa wuxuu baabaystay baab la yidhaahdo baabun assutratu bimakkata wahayriha kitaab xadiis laga qoro waa kitaabkii ugu sixada badnaa wuxuu baabaystay sutrada maka gudaheeda in sutro la samaysto iyo meelaan maka ahayn in sutro la samaysto yacni mid walba in sutro la samaysto ayuu baab markaa u guntay dabeedna wuxuu soo arooriyey xadiiskii abi juxayfa ayuu bukhaari uu musnad ahaan ku soo wariyey abu juxayfa wuxuu yidhi qaala kharaja rasuul lahi sala allahu alayh wasalam bilhaajirati fasallaa bilbatxaa'i alduhra walcasra rakcatayni wa nasaba bayna yadayhi canazatan bukhaari saxiixiisa markuu baabkaa baabaystay wuxuu u deliishaday xadiidka nebigu sala allahu aleyh wasalam isagoo maka ku sugan inuu goor gadiida soo baxay dabeedna meesha badxa la yidhaahdo waa bannaan markaysa waxaa maka ka tirsan Eh, waxaa lagu sheegaa masjidka cabdilcaziiz halkuu ka dhisan yahay inta waqooyi ka xigta ayaa lagu sheegaa batxa inay tahay marka halkaasuu ku tukaday duhur iyo casar laba laba ragcadood buu u tukaday wa nasaba bayna yadayhi canadatan hortiisana wuxuu ka taagay nebigu sala allahu alay wasalam murjis bimacnaa uu sutro ka dhiganayo marka xadiiskaasi wuxuu ku tusinayaa nebigu sala allahu alay wasalam inuu sutro samaystay isagoo maka ku sugan xaafid ibnu xajar wuxuu yidhi waxaad u malaynaysaa buu yidhi ama waxaan u malaynayaa inuu bukhaari uga jeeday radin uu ku radinaayo tarjamadan uu ku radinayo cabdurazaaq siduu baabaystay cabdirazaaq asancaani ayaa wuxuu baabaystay baabun laa yaqdacu salaata bimakkata shay-un wuxuu baabaystay salaadda waxba ma gooyaan maka gudaheeda dabeedna wuxuu soo arooriyey xadiis daciifa ah. uma akhraja can ibni jurayjin can kasiir ibni kasiir ibni mualib can abihi can jaddi qaala ra'aytu nabiya sala allahu aleyh wasalama yusallii fi lmasjid alxaraami laysa baynahu wa baynahum sutra laakiin xadiidkaa uu soo wariyey oo cabdurazaq masalada u deliishaday waa daciif ibnu jurayj waa mudallis waana cancaneeyey riwaayadan marka laga eego laakiin weji kale oo sheegaya inuu la kulmay caddaynaya waa jiraa oo taa lagaga badbaadayo ha yeeshee cillo kalaa soo baxday cilladaa kale oo ah inuu kasiir yidhi aabbahay xadiidkan kama maqal ehelkayaga cid ka mid aan ah ka maqla marka halkaana jahaala soo gashay saas aawoodee xaafid ibnu xajar wuxuu odhanaya xadiidku waa macluul marka xadiiskaasi ma asixin asxaabu sunanna waa soo wariyeen laakiin waa daciif marka saxiixa looga tegi maayo hadda laakiin camal ahaan dadku waxay ku macaamilaan in maka dadka tukanaya ee masjidu xaraamka ku tukanaya inaan loo aaba yeelin maritaanka la hormaraayo oo dabeed markaa waxaa la wada jiidho saasay hadda dadku ku macaamilaan laakiin waxa weeye in la hormaro ma aha dadka laakiin haddii ay tacaddi sameeyaan oo meesha dawaafka ay ku tukadaan oo ku dhowaadaan xaalka caynkaas ah culamada qaarkood waxay yidhaahdeen ruuxan isagaa mutacaddi ahaa waayo kacbada inuu ku dhowaado ruuxa daa'ifkee ku dawaafaya uga xaqnimo badan qofka ku tukanaya dawaafkii waa in kacbada lagula dhawaadaa laakiin salaadii meeshuu kaga soo tukadaba waa ugu ansaxaysaa ay sidaas tahay halkan oo aanu u xaq lahayn markan inuu ku tukado oo dadka dawaafaayo uu ka manciyo oo uu dawaafkii ka celiyo oo ka xanibo ayuu sameeyey tacaddigaa markuu ku sugan yahay dhibi kuma sugna bay yidhahdeen culamadu in la hormaro waayo xaq uma laha dadka dawaafaaya inuu dawaafka ka xanibo oo kacbada ku soo dhawaado bacdu ahli cilmina waxay yidhaahdeen haddii ruuxii daruura keensato oo saxmad dad baa daba jooga cidhiidhi baa sugan ruux baa markaysaga halkan ku tukanaya meeluu maro ma hayo gees walba saxmad baa jirta hadduu iska taagana waxa weeye waa la jiidhayaa isagiina dad buu dhibayaa xaalka caynkaasa lidaruura waa maraya bay yidhahdeen weji kale culamada qaarkoodna sidaa uga eegeen almuhim marka uu maka ruuxu ku sugan yahay laftiisa waa inuu sutro yeeshaa sutradu kuma gaaraho keliya meeshaan maka ahayne yacni maka hadday tahay iyo hadday meel kale tahayba sutro in lala yimaadaa waa mid mashruuca sidaas yadaa weeye waxaa sutrada laga dhiganayaana waa inay qadarkaasun la-eg tahay oo dhudhun saddex meelood laga dhigay laba meelood ahaan waa inay dherar la-eg tahay waana in la taagaayo aan la jiifin oo ha dheeraadeeba haddii la jiifiyo dee wixii gabood marka ma noqonayo intii dherar la-eg marka farqi ma kale lahaa hadduu neef yahay iyo hadduu gidaar yahay iyo hadduu qof yahay iyo hadduu marka waxa weeye qori yahay yacni wuxuu gabood ka dhigtaaba oo wixii kale waa ugu ansaxaysa culamada qaarkood waxay u daliishadeen sutra'aan in la tukan karo xadiidkii sheegaaya nebigu sala allahu alay wasalam mina inuu tukanaayey ilaa kayri jidaar oo bukhaari saxiixa kusoo wariyey waqtigaa dhacay halkaa ku joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub